xaramkii wax ku dilay walciyaadu bilah xaramkii ayuu si kama a ah wax ugu dilay shimbe waba isyiiri wax samey adi marka waxunbaa waxa uga fakaday qof kale khada eh, ahaan xaramka dhexdiisa wax ugu dilay qofkaas isaguna marka muxuu noqona waa diyadiis diya muqallada isku bedelay asxaabta qaar kamida sidaan qabay iyo salafkii qaar badan oo kamida imaamu shaaficina sida ou qaba haddii saddexdaas laga waayo diyat waxay noqonaysaa marka sida noo imaan doonto aarka ibn mascuud ku imaan doonto yama aaaar kale inkastoo khilaaf uu ku jiro saxaabi aarkaas shan shan boqolka alaad shan shana ah loo kala qaybinaa shan qayboodaa loo qaybinaa labaatan bintu makhaad bintu makhaad iyo zakadan kusoo marnay ku celin maayo naam labaatan bintu makhaad labaatan bintu labuun labaatan ibnu labuun labaatan xiqa ah labaatan jadaca ah boqolku saasa isugu dhamaanay ibn mascuud iyo cumar eh, ibn cabdilcaiz iyo zuhri iyo malik iyo lays iyo tawri iyo shaafici baana saa ku tegi y hadday kale ay noqoto diy xaramka haduu wax ku dila ama saddexdeed aan soo sheegeynana diyada waxay isku bedele diya muqallada diyada muqalladadana waxaa la qaadaa soddon xiqa soddon jadaca iyo afartan calooshooda ay ilmo ku jiraan ayb oo markaa riman cumar iyo cusmaan iyo ibnu cabaas iyo saciid ibn nusayr ibnu jubayr iyo daawuus iyo mujaahid iyo wasaac iyo axmed iyo isxaaq iyo shaaficina saasay qabeen nacam diyada hadday muqallado ay noqoto soddon iyo soddon iyo afartan <coughs> diyada muqalladadana waa midda uu bixinayo qofka cimdiga wax u dilo hadii qawadka iyo kasaasta laga dhaafo diyo kaan la dhaho saana u bixina soddon soddon iyo afartan intaas marka waxaa weya waa diyaadki diyat lkhata iyo si ay kala tahay nacam iyo diyada mukhafafada iyo midda muqalladada kamid jira waa layihaha urushu ljinaayaat jinaayada waxyaaba waxaa jira marka cab eh, soomaalidu ay dhahaan cab naam arshi ay yidhahdaan eh, alurush waa jamcu arshin waay arshiguna marka waxaa weya waa diyat ljaraxaat dhaawacyada qofka soo gaara diyaadka laga rabo dhaawacyada kala nooca sida ada ugu horeeya uu keeni doono hadii qofka midi inta lagu mudo caloosha ay gaarto jaa-ifa la yiraahdaa ma'muumada muudixada waxyaabahaas marka waxa weyan dhaawacyada diyooyinka sharciga oo u xadiday urushaa la yaraa kuwaas waa jamcu arshin ayb ayb jaraxaadka marka ama dhaawacyada laba nooc ay u qaybsamaan naam jaraxaadka wixii naf la gooyo aan ahayn oo ka sokeeyo labay u qaybsamayaan jaraxaad caadiya iyo acdaa acdaa la talsiyey oo la baabi'iyey iyo jaraxaad caadiya nacam jaraxadii labay uqaybsama iyaduna dhaqaro laisgaarsiiyey dhaqaro madaxa iyo wejiga la gaarsiiye shijaaja shijaajun fi rasi wlwajhi iyo jiraaxaat oo fima siwa rasi ah lwajhi waxaa loo kala qaada wejiga la gaarsiiye iyo wax badanka intiisa kale la gaarsiiye maalan jaaifada waxay noqona marka badanka intiisa kale ayay gelay qaybteeda jaaifada waxaa weyaan nabarka caloosha uur ku taalada tago qofka waxbaa lagu dhaawaca la gaars waxbaa lagu muday gudahu tegay dhabarki calooshuu tegay kaasoo kale marka muxuu noqona marka shijaaj mau gala mase waxuu gelayaa marka qaybta jaraaxaadka fima siwa fima fima siwa rasi walwajhi fima siwa rasi walwajhi ayb amaa kuwa madaxa iyo waa muudixada iyo ma'muumada iyo kuwaa halkaas uu sheegi doono ayb labadaas ayadana loo kala qaadaa acdaa wixii ah sharcigu marka muudixada iyo jaa-isada iyo xadow u sameeyey intaasoo halaad wuxuu u sameeyey yani uruush mucayana u sameeyey uruushtaas ubaa raacaya marka naam acdaadana qofka haddii xubin laga gooyo sharci waa sagna diya u sameeyey ila hadii laga rido nisfu diyowa labada hadii laga tuuro diyo kamila kada qaacidada guudna waxay tahay wax kasta oo jirka laba ku ah xubin kasta oo jirka laba ku ah hal mid oo kamida hadii la baabi'iyo nisfu diya waajibayso labadooda hadii la baabi'iyana waxaa waajibayo diyo amilji ah, qaacida caam ya masaladaas iyada ayb wax kastoo jirka laba ku ah naam wixii intaa ka saara marka maxay noqonaya uruushtaas diyada uruushta wixii ka soo oo wixii hadda sharcigu uusan diyana eh, uusan u yeelin ama arshi mucayan uusan u samaynin xukuuma layska yidhaha naam inta la fiiriya marka dadmarka un adbax saas oo kale marka ama waxaa intaas kasii hoose in ogaado u baahan kafaarat lqatli naam kafaarat lqatli dilku kafaara u leeyahay hadaba noocan ka hadlana dilka qofk markau qof dilo qisaas waa ku tacalluqi kartaa qisaasta yay ku tacalluqeen camdiga qofka wax u dilo diyaa ku tacaluq dilka diyada way ku tacaluqdaa kulligood camdi kii u dilo diya waa ku tacaluqi kartaa shib can bikii dila ku tacaluqdaa diye hadaa ninka wax u dilana diya ku tacaluqda soma arshi urushtii marka waxaa dhaawacyada iyo acdaada iyo ku saabsan iyadana sooma garanin ayb kafaarana waa leeyahay dilku waxaan ujeedaa dilka kafaaro naf hadii la gooyo saddexda nooc qaab allaala qaabkay doontada ha lagu gooye ama ha lagu gooyo ka ama shibhu camdi ama khata ha lagu gooye kafaaro waa waajiba kafaaradana waa xaqi ilaahay oo layska gudanaa yani qof markaa disho muslima ama khada udil ama udil yani camdi udil waxaa weyaan xaq allah meesha ku jira ood kuya si u dayacday haba kala darnaade lidalika ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni tawbatan min allah su-aal lama dhihin subxaana watacaala markuu dilka ka sheekiyey weliba qofka labada bilood isku xigta laga rabo inuu soomo waa ninkii khadaa wax u dilay iyo aayadda faman lam yajid ay ku jirto waa wamaa kana limuminin wamaa kana limuminin an yaqtula muminan ilaa khaaan wa aayadda hore khada ay ka hadlay maogtahay camdigana mida danbaa ka hadlaysa waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaahu jahanamu khaalidan fiiha ayaa ka hadlaysa maogtahay kii marka khada a wax u dilay hadii la yidhi waa inaad kafaaro gudato yani waxa weeyaan shaygii yaraa ayaa waxaa lagugu ogeysiiyey kii weynaay mar haddii marka kii khadaa ah loo qabsaday inuu kafaara gud la yimaado kii kas wax u dilay min baabi owlaa xukunka uga owleysanya oo waxaa la yihaha waxaa weya waa daliil khiaab ama faxw lkhiaaba la yihaha faxw khiaab hadii lagu yidhi adiga falaa taqul lahumaa uffin waalidkii labadii ku dhish uf ha dhihin uf waa waa wax adnaa ah waay oo yar maxaa kasii owleysan xukunka uga owleysan inaad garaacdo ama aacayso soo ma ayb haddii kii khada a ah wax ku dilay la yidhi kafaara ha guto kii kas wax u dilay marka xaggoo joogaan min baab ah. saa darteed culamada shaaficiyada saddexda nooc ee wax lagu dilaba saddexda nooc oo dilku ou yahayba kafaara ka wada waajibaysa taasaana raajix dilku ad marka waxyaabahaabaa ku tacaluqo diyaadkuna waa qaababkaasay ku imaanayn wacan abi bakr bni maxamed bni camr bni xasbin can abihi can jadihi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama intaas ka jawaab ilah tawfiiq sal l sl al rab lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu baabu diyaati kitaabka waxaan soo haynay buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilimaam alxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llah diyaadka ayaan marka joognay can abi bakri bni muxamed bni camr bni xazmin can abiihi can jadihi radia allahu canh waa camr bnu xazm ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nebiga kataba ilaa ahli lyaman reer yeman ayuu u qoray fa dakara alxadiida xadiidkii ayuu xusay wa fiihi waxaa ku jirtay oo dhexdiisa ahayd ana man ictabada qofkii dilo kas u dilo yani jinaayo la-aan jinaayo isaga loo geystay la-aanteed qofkii kas u dilo muminan mumin qofkii dilo qatlan dilis dilo can bayinatin markhaati xaggeedna dilo oo iyadoo markhaati uu jiro fa inahu isaga marka shanig waxaa weyaan qawadun qoorgooyo waaye kaasi fainahu kaasi qatligaasi qawadun qoorgooyo waay oo qofkii sidaa yeelay in la qoorgooyo oo isagana qofkan loo dilo ilaa an yarbaa inay raalli noqonayaan maahne awliyaa lmaqtuuli kii la dilay awliyadiisa maahne wa ina fi nafsi nafsada dhexdeeda waxaa ah addiyata diya ayaa ah naf qofkii gooyey diyo ayaa marka nafta dhexdeeda ahaatay miatan diyadii baa la fasira marka miatan boqol ayaa ah oo min alibili geel ah qatligii camdigii iyo shibu camdigii iyo khadigiina waa ku kala duwan yihiin arintaas wa fi lanfi sankiina idaa haddii ciba la jirid gooyo jadcuhu goyntiisa salkiisa hoose la jaro sankii addiyatu diyo ayaa dhexaysa sawan ahaatay wa fi lanfi sankiina idaa uwicida hadii laadii salka la gaaro hadii la sal jaro jadcuhu yani salkiisa hoose hadii la jaro oo ilaa intaas jaritaanka la gaarsiiyo addiyatu diye ay ah sanka hadii goynta la gaarsiiyo ilaa salka uu ku fadhiyo diye ayaa dhexdiisa ah wafi lisaani carabkiina addiyatu diye ayaa dhexdiisa qofka hadduu carabka ka gooyo qof diye kamila laga rabaa wafi fi shafatayni labada bushimoodna addiyatu diye ayaa ah wa fi dakari dakarkiina addiyatu baa ah wa fi lbaydatayni labada xaniyoodna addiyatu diye ayaa ah wa fi sulbi dhabarkiina addiyatu diye ayaa ah wa fi lcaynayni labada indhoodna addiyatu waaye wixii labalaba ah hadii hal midkood eh, janaayada ay ku dhacdo nisfu diyo noqonaa labada indhoodoo kale hadii hal il qofka uu qof ka rido waxaa weyaan eh, nisfu diya iraa laga raba maxaa yeele labada oo la isku daray ayaa hal diya isku ah ayb wafi rijli nugtiina alwaaxidati ee midda ahayd nisfu diyati nisfu diya ayaa ahaatay ayb laba haday yihiin waxaa weyaan waa diyo kamila labada lugood ayb wafi lma'muumati midda xuubka maskaxda gaaraysayna hulusu diyati saddex meelooda meel diyadeed ayaa ah ayb diyo saddexdeeda meelood meesheed alma'muumana waa la yidhaha alaamatuna waa la dhahaa waxaana weeyaan waa midda lafta intay gudubtay xuubka maskaxda ku dahaaran ee maskaxda kasoo sokeeyo ayay markaas jaraxadu ay gaartay ayb ma'muuma la yidhaha marka midaas wa fi lma'muumati midda xuubka maskaxda gaartay oo lafta dhaaftayna ulu diyati a saddex meelood oo meel diyadii saddex meeloodoo meeshii ayb wa fi ljaa midda caloosha gudaheeda tagtayna thuluthu diyati saddex diyo saddexdeeda meelood meel ayaa ah ayb aljaa iyadana waxaa la yidhaahdaa waa midda jawfka gaartay aljaa alatii wasalat ila ljawfi waa midda gaartay jawfka jawfka gudaha midi ama waxba ku muday marka nabar ku dhuftay nabarkii caloosha waa ka tallaaday maqaarkeeda gudaho gala wa fi lmunaqilati midii lafaha bixin lafaha naqlinaysayna amsa casharata hamsa cashara shan iyo toban oo meel geel ah almunaqila laba siba waa loogu bixiyey waxaa weyaan lafihiiba intay burbureen ayay booskeeda intay lafta ka tagtay boos kala tagtay almunaqila marka tii lafguraysa tii laf guurinaysa laftii booskeeda ka guurinay hal kale u guurinay ama waxaa kaloo loogu bixiyey qofka kabaayo xubintaas ama daaweynayo ayaan jaraaxadaas daawey karin ilaa ou lafaha guro ma ahani inuu lafihii guro markaa kadib inbuu daawey karaa labadaas macnaha marka munaqila waa loogu bixiyey ayb wa fi lmunaqilati munaqiladiina midii lafaha naqlinaysay oo min min mawdicin ka naqlinaysay ilaa mawdicin u naqlinaysa nabaraa lagu dhufta lafta booskeeda ka tagta boos kale aad munaqila amaba maba la daawey karo meesha ilaa lafta lafaha la guro oo lasoo baxsho maahan ayb hamsa casharata min alibili shan iyo toban oo min alibili geel amsa ashara hamsa cashara shan iyo toban oo min alibili geel ah wa fii kulli isbacin far kasta oo min asaabici ilyadi gacanta faraheeda ah iyo warijli lugaha lugta faraheeda cashrun toban baa ah oo min alibili geel ah far kastaa toban halaad ayaa diyadeedu ay tahay marka hadii uu qofkii eh, faraha gacmaha oo dhan tobanka farood oo gacmahaad ka jaro muxuu mudanaa diyo kaamila ah markaas toban marka toban lagu dhuftaa boqol halaad soma garan wa fi sini iligta hamsun shan oo min alibili geel ah wa fi lmuudixati midii cadaynaysayna hamsun shan oo min alibili geel ah almuudixa iyada waxaa loogu bixiyey baqarkii ayaa laftow banaanka soo saaray baqarkii iyo janaayadii ama jaraaxadii laftii ayay banaanka soo dhigtay muudixaa la yidhaha midaas marka waina arajula ninkuna yuqtalu waa loo dilayaa bilmarati waa loo dila haweenta wa calaa ahli dahabi dahabka kuwa u saaxiibka ah oo asxaabu dahab alfu dinaarin kun dinaar ayaa korkooda ahaatay geel ayaa laba dadka geelleyda ahna de geel bay ku bixinayaan dadka aan geelleyda ahayn oo asxaabu dahabi walfidana geelooda ayaga marka waxaa loogu qiimeeyey dahab marka wacalaa ahli dahabi kuwa dahabka asxaabtiisana alfu dinaarin kun dinaar ayay ku dhexinaa kun dinaar ayaa korkooda ahaata marka asxaabu dahab diyadu marka maxay noqonaysaa marka diyadooda kun dinaar kun dinaar marka maxay la egtaa wax dhow ma aha maxaa zakada markaan maraynay labaatanka dinaar sideetan iyo shan garaam oo dahaba ah waan dhahay marka labaatan dinaar keliya hadday sideetan iyo shan ay noqotay kun dinaar marka maxay noqona marka wax aada u tiro badan bay noqona aada iyo aada u tiro badan ayay noqonaysaa culamada qaarkoodna waxay dhahaan diyadu <coughs> mar walba waxay ku qiimeysan tahay geel si kasto ay tahay ilaa allahuma haddii geel la waayo ayaa markaas baa dinaarka lasoo aadaa iyo dahabka qaar baa culamada sidaa dhahaya nam akrajahu abu daawuuda baa soo saaray fi lmarasiili wnasaa-iy wbnu khuseymata wbnu ljaruud wbnu xibaana waaxmedu wakhtalafuu fii sixatihi xadiidka sixadiisana waa isku khilaafeen xadiidkan si kastoo xataa sixadiisa layskugu khilaafo ama daciif lagu sheego asxaabu rasuulilaahi ayaa xadiidkan markay iskhilaafaan xadiidkan ayay wax ku xukumi jireen mar hadday asxaabta wax ku xukumi jireenna kownu ay asxaabta wax ku xukumeen ay marjic ka dhigteen yaa qaryano xoojinaysa ahba xadiid saas darteed xadiidkaani waa xadiid maqbuul ah wey inkastoo uu daciif sanadkiisu yahay haddana laak waxaa xoojinayo asxaabu rasuulilaahi oo usoo noqon jiray xadiidkan ayb xadiidkan marka waxaa ku sugan dhowr xugun xukmu lqisaas a ku sugan waxaa ku sugan xukmu diya waxaa ku sugan sidoo kale xukmu diyat ljaraxaat dhaawacyada diyadooda axkaamteeda yaa ku sugan intaas oo xugun baa ku sugan wuxuuna ku bilaabay man ictabata mu'minan qatlan can bayinatin fa inahu qawadun ninkii inta qof kas u dilo markhaatina loo haayo ama isaguba uu qirtay qof qiraalkiisu ansaxayana uu yahay ninka isaga waxaa laga rabaa waxaa korkiisa ah qoorgooyo in qisaas la yeelo ilaa inay awliyaalmaqtuul ay ka raali noqonaan ma ahan hadday ka raalli noqdaan marka dilkii saddexdiisii noocba diyo ayaa imaanaysa marka hadday diyo ogolaadaan diyadaas ayay qaadaan marka nafta iyada marka haddii naf la gooyo boqol halaad ah xadiidkan hadda waa idlaaqay oo waxa uu yihi waina fi nafsi addiyata miatan min alibili buu yii nafsadda diyo ayaa dhexdeeda ahaatay boqol geela niniyo naag xadiiskaan ma kala qaadin laakiin haweenta diyadeeda inay nisfu diyati rajul ay tahay incaqada calayhi lijmaacu asxaabta iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin yaa waxay ku ijmaaceen naagtu inay tahay diyadeedu inay tahay nisfu diyati rajul ninka diyadiisa niskeed inay tahay waa qadiya marka ijmaac u ku jiro marka ijmaaca asxaabtana xujo wa ijmaacuna sidiisa ayuu xujo ku yahy arrintaa marka xadiidka kusoo aroora waa daciif laakiin ijmaaca ay culimmadu badankood ay soo guuriyaan ayaa marka ayaa la qabsanaya nin la yidhaha alasamu iyo nin la yidhaha eh, ibrahim ibn ismaaciil ibn culaya labadaas nin ayaa diiday ijmaacaas ka hor yimid labadoodana waxaa weeyaan laa yuctadu eh, bikhilaafihim khilaafkooda waxba laguma tirsano laba ninoo mubtadiciinay ahayn oo weliba aada ibtidaacooda u xun yahay oo imaamu shaafici yii ninka la yihaaha ibraahim ibnu culaya jalasa baaba dawaal yudilu nnaasa wuxuu fariistay yii meel masar markaas ku taalay eh, ayuu fariistay eh, dadkauna ku dhumi jiray dadka ayuu ku baadiyey jiray wuxuuna ictiqaadsanaay khalqu lqur'aan ayuu ictiqaadsanaa eh, waana ninka imaamu shaafici uu yii ninkan xataa kalimatu laa ilaha illa hu awqiraayo iyo teeda isku mid ma ahan maxaa aniga waxaan cibaadada ku gooniyena ilaahay muuse la hadlay ninkaanuna waxaa weeyaan alla aan muuse la hadlin caabuda asaga marka isku allah ma caabudin ayb kan kalena ibrahim eh, ibraahim ibn ismaaciil eh, kan kalena alasam ayaa la yiraa waxaa la yihaha alasamu waa xaqana waa ka dhegalaya sida magaciisaba uu yahay saasay culimmadu ay dhahaan labadaas ninoon wax la tirsada aan ahayn yaa ayagu war warka keenan ayb kuwan marka naagaha uqaylqayliyo oo iyagu iska dhiga marka inay yihiin dad eh, xuquuqul mar-a soo celinayo ayaa aada waxay uga doodaan say naagta diyadeeda nisfu diyati rajul ay u tahay kuwo kaloo islaam sheeganayo zanaadiqo ahna waxay iyagu dhaheen fikir hore oo dad reebaadiye ah ku jiray ayuu ahay marka asxaabtuna fikirkaasay iska qaateen iyo dadkii ka dambeeyey waxaasna asxaabta rasuulka laa-iq uma aha ninka saa dhahayo hadii isaga lagu dheelayo waxaas waa xanaaqi lahay sideedu marka asxaabta rasuulka oo arintaa iyadaa marka ugu quuraya waina fi nafsidan sideeda marka ilaaqa oo nafsada lagu samaynaayo ilaaqaas marka waa qaydan yahay naag haday tahay nisfu diyati rajul ilaaqa waxaa kaloo diida waina fi nafsi baa layii gaalka marka maaha gaal hadii la dila gaalka asaga naf waa qabaa maca dalika gaalka naftiisa boqol halaad oo marka oo geela isaga diyadiisu ma ahan gaal soo ma garan maxaa yeele waxa weyaan gaalku haduu yahuudi iyo nasraani uu yahay diyat lyahuudiyi wanasraaniyi waa nisfu diyat lmuslim muslimka diyadiisa niskeed shaaficiyadana waxayba dhahaan hulusu diyat lmuslim intaa ka yartaa muslimka marka saddex loo qaybay diyadiisa qaybtiisa soddon iyo saddex marka miatan min alibil geel gaalku asaga kuma jiro saa u ogow marka waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa sanka idaa uuciba eh, jadcuhu goyntiisa haddii la sal jaray oo salka la gaarsiiyo diyo waay carabkana waa diyo labada bushimood waa diyo labada faruuriyood haddii hal la gooyona nisfu diyo wafi akri diyatu wafi lbaydatayni diyatu wafi sulbi diyatu dhabarka qofka hadii laga dhaawaco laga jabshana oo markaas dhabarkiisi dhan ou hawl beelo qofka isagona diyo kamil qaacidadan waxay tahay wax walba jirka laba ku ah halkiisa xabo waa nisfu diya labadiisa xabona diyo kamil ah albaydatayn marka labada xaniyoodna saas faraha jaraaxaadka qaarkoodu sheegay waxaa kamid ah almamuuma waa midda maskaxda xuubka maskaxda ku dahaaran tan gaarayso waxaa weyaan ulusdiya jaa-ifada caloosha tegaysana iyadana thulusudiya almunaqila midda lafgurayso laf guurinayso oo lafka booskeeda ka guuri meel kale u guurinayso taa iyadana marka waxaa weya hamsa casharatan min alibil faraha mid kasta waa toban halaad iliga shan halaad hade iliga ogo qisaasna waa gala qofka hadii ilig qof uu ka rido haduu yira ilig hala iiga rido waa looga rida haduu diyo laakin kuraali noqdo shan halaadaa la siinaya marka ayb almuudixa muudixa iyadana waxaa la yirahda mida lafka soo saareysa midii cadaynaysa madaxay cadaynaysaa lugta iyadana eh, ninkuna naag waa loo dilaya waina arajula yuqtalu bilmar'a ninka naag ayaa loo dilaya xadiidkeedina waa soo marnay inkii yahuudiga loo dilay gabadhii wa ahli dahabi alfu dinaari wacan ibni mascuudi radia allahu canhu an nabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal diyat lkhadaa diyadiisa aa maxaa la dhihi jiray marka alaa waa maa hal qof qasadkiisa iyo ficilkiisa waa kama waa haa marka horena waxaa wey wax kale u qasdahay ficilkiisana waxaa weeyaan e, e, ficil markaas camdi u yaalay ma ah diyat lkhadaai ninkaasoo kale marka so iska ugaaranaayo nin uga soo baxa meeshi waa ku dhacday xabadii diyatlkhaai khaai diyadiisa akhmaasan shan shan wa boqolkii halaad yaa shan qaybood loo qaybinaya cishruuna labaatan xiqatan qaalmood wa cishruuna labaatan jadacatan ilka dhacsatay wa cishruuna labaatan banaati makhaadin bintu makhaad hal sano jir sanaday dhamaysay kii labaaday gashay wa cishruuna banaati labuunin iyo wa cishruuna banii labuunin akrajahu daara quniy daara quni ayaa soo saaray daara quni marka mawquuf ahaan kusoo saaray marfuuc ahaanna waa soo saarayo markaasuu daara quni uu yiri xadiidkan hada xadiidu daciifu ayru haabitin cinda ahli lmacrifati bilxadiidi min wujuuhin cidda saas uu yiri daara quni xadiidku marka dacfibaa ku sugan mawquufka laftirkiisa dacfibaa ku jiro inkastoo duruq badan eh, duruq badan ba ha ku yimaadeen sida uu bayhaqiba uu yiri duruqdaas oo dhan waa wada munqaica ayuu yii waxay khuduucaysaa munqaica eh, ma la istishhaadi karaa mase eh, culimadana inta in badan waa istishhaadaan ayb waakrajahu arbacatu bilafdi afartiina way soo saareen bilafdi wacishruuna bani mahaadin wacishruuna bani mahaadin meesha banaatu mahaadin bani mahaadin bedela bani labuni meesha bani labunin baa ujeeda bedela bani labunin ayay waxay dhaheen bani mahaadin waisnaad lwali aqwa isnaadka horeas xoog badan isnaadka hore ayaa kan ka xoog badan ujeedaa maahane macnuhu maaha waa saxeix kama wada wa bnu abi shayba wau soo saaray min wajhin aakhara mawquufan so mawquuf wahuwa asax min almarfuuci mawquufka ayaana marfuuca ka asaxsan ay istilaax muxadisiinta iska jir haddaw ku dhaho xadiidkaani asaxu min xadiidi fulan haddaw ku dhaho macnaheedu maaha waa saxiix waxa ujeedaa marka laysku feeriyo axaadiidtan kan ayaa ugu saxsan bau ka wada hadda isagoo marka marka ayaga loo fiiri binisbati lihadihi alaxaadiid isagoo asax ah iyay dhici karta inuu daciif noqo ayb waakrajahu abu daawuud watirmidiyu min ariiqi camr bni shucaybi can abihi can jadihi rafacahu addiyatu diyada rafacahu marka marfuuc xukman addiyatu diyada halaathuuna xaqatan halaathuuna yani ubad markaas calooshooda ay ku jiraan wa arbacuuna khalifatan fii butuunihaa caloosheeda awlaaduhaa ay yihiin calooshooda marka awlaadoodii ay ku dhex jiraan kuwaan marka waa diyat lcamdi iyo shibhi camdiga amaa diyat lkhata sidaan ma aha diyadan waa diya muallada waa diyo oo muallado ah wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal waina acta annaasi dadkan ugu qooq badan calallahi alla korkiisa halaaatun saddex waayo man qatala qofkii dilo fii xarami illahi ilahi xaramkiisa dhexdiisa qofkii wax ku dilo aw amase qatala dilo ayra qaatilihi kii isaga dilay cidaan ahayn dilo aw amase qatala dilo lidaxli ljaahiliyati jaahiliyada aarsigeeda iyo iyo habarwacashadeeda qofkii wax u dilay akhrajahu ibnu xibbaana fii xadiisin saxaxahu ibn xibaan baa soo saaray xadiika saxiixeen waasluhu fi lbukhaariyi min xadiisi ibni cabaas oo wuxuu ahaa abqad nnaasi ila allahi xadiiska bukhaari ku jira wuxuu ahaa dad ilahay agtiisa waxaa loogu necab halaaatun mulxidun fi lxarami wamubtagin fi lislaami sunata aljaahiliya wamualibun dama mriin bigayri xaqin liyuhriqa damahu waa nin mulxid oo xaramka dhexdiisa ilxaad ku sameynay mid islaamka dhexdiisii jerinaayo aarsi jaahila jerina islaamka dhexdiisa aarsi jaahiliya uu ku raadina kan saddexaadna waxaa weyaan nin raadinayo qof dhiiggiisa xaq daro inuu ku daadiyo gooba saddexdaas marka ilahi waa nicm yahay xadiidkan marka muxuu inta u keenay marka wuxuu u keenay in xataa yani khaaa dilka khaaa xaramka dhexdiisa ka dhaco diyadiisu waa diya muqalladay noqotaa taas unbaa wehelsiista inaas noocaas oo kale ayuu halkan ukeenaa iyo waxaa laga qaadanaya xadiidku saddexdan dembi inay aada u daran yihiin oo weliba qof qofka ugu daran oo hada ilaahay ku dhiiranayo unbaa sameeyo qof inuu xaramkii ka sax ugu dil ugu dilo aw qatala hayra qaatilihi ama ninkii dila maan cid kale ayuu raadsanay waa waxda soomaalidu aada ugu badan tahay marka ina acta annaasi cala allah qofka noocaa samaynayo waa yani ilahay agtiisa qofka ugu kibirka ugu ugu qooqa badan nam qof baa waxaa weyaan dad baa dad laga dilaa ciddaas ninkaas qaatilkay wax dilay qabiilkiisay raadsanaya markaas halkaas marka ay dilayan naam qof aan marka dembi gelin ayaa loo dilaya marka qofkaas naam weliba waaba ka tagto waxay gaaraysaa mararka qaarkood dulmigu wuxuu gaaray dadadka qaarkood marka loo keeno war ninkii wax idinka dila waa kanaay hooda qabsada maxaan ku falanay leyi midkaan inaga maa waxaan ku falanay leyi mid ka qiimo badanaan rabnay marka mid ka qiimo badan oon dembi gelinaa la dila marka waa cutuwi iyo gardaro kan ugu daran w mujtamac noocaasna ma liibaano mujtamac noocaas oo kale ah ma liibaano wuxuu dilaa waxaa laga yaabaa nin caalima culamo ah ama nin wuxuu dilaya ganacsada ah wuxuu dilayaa nin ummadda markaas un meel u joogo shaqo fiican u haayo oo yani culumtan furuud eh, kifaa-iyaadka iska ah eh, ama marka dhismayaalka ama daaweynta iyo wax ku saabsan qofku dhex jiro dila ummadiiba marka nin doorkooda u layn marka waxaasoo kale waa caado jaahili in laga koro lagana marka waxaa fiican eh, ayb aw qatala lidaxli ljaahiliyati ama jaahiliyada aarsigeeda wax u dilay daxlu ljaahiliya waxaa la yidhaha qofka inuu jaahiliyada wixii dhacay soo nooleeya ee uu yidhaahdo masalan jaahiliyadii baad dad isdileen markaasuu markuu soo islaamay iyadoo xaalku wanaagsan yahay ayuu wuxuu leeyahay anaga waa yaa hebel reer hebel waa iyay waxay naga dileen kaas dhiig marka jaahiliyadii ayuu soo nooleyna isagiiba marka wax ku baabi'ina mufsid zaalim markaas maa waa kuwaan hadda nagu dhex jiro kale waa kuwaan hadda nagu dhex jiro oo maxay raadinayaan waa ummad isdagaashay oo dhibaato iyo yani rafaad iyo uman badan ay ku baaba-een dhul badan ku baaba-ay oo dad aan la tiri karin ay ku baaba-een wax dhacay iyo soo nooleynaa nacam waa haalim marka kaas nacam ayb ilahay agtiisana waa loogu nacayb badan yahay nacam waxauna rabaa weliba inuu wax u dilo qaab noocaas oo kale ah ayb marka jaahiliyada maxaa lamida jaahiliyada waxaa lamida zuhri iyo sida sida u dhahayo imaamu zuhri hadday muslimiintu diriraan oo ay fitno iyo xaqdarro ay ku dirirayaan waxaa weeyaan dagaalkoodaas waxay iska bi'iyeen markaas wixii naf lagu dilay iyo wixii markaas eh, maal ku baaba-ay wax kasoo qaad male hadar wax kasoo qaad male sababtoo ah wuxuu yidhi waa wax jaahiliye ku dhacay wain kaana ay ayagoo muslimiin ha ahaadeen oo ayagaa gaalo aan la dhihi maayo laakiin marka uu ka dhacayey falkaas yaa wuxuu uga dhacay jaahilinimo uga dhacay saa darteed wax ictibaara lama siiyo lidalika asxaabu rasuulilah marka asxaabta ay dirireen oo e, dagaalkii cali iyo mucaawiya maray yaa marka asxaabta waxay go-aamiyeen dagaalkaas wixii ku baaba'ay ee ruux iyo amwaal ah inaan laga hadlin faraha laga qaado taasuu zuhri asxaabta ka soo raray radia allahu canhum marka waxaa weeyaan dagaalka jaahiliyada ayaa wuxuu yahay dagaal qasadkiisu ounan caddayn waay laba muslim hadday dirirayaan qasad cadna aysan ku diridaynin kaasoo dhinac ka shabaha marka ayb yaa loo qaadan inaan anagu muslimiinta gaalaysiinayno ama asxaabtia jaahiliye kusua inaan leenahay maya sidaa ma dhihin naam mana ujeedno sidaas naam laakin zuhri sida asxaabta ka sheegayaaba saas ahba naam maadaama qasad saxiixa ee muuqdo ee markaa lagu dira aanay jirin ayaa marka waxay tahay qofkii markaas in wixii dhacay hader laga soo qaado qofkii marka iyadoo muslimku ka heshiiyey arrintaas nabadgelyo lagu dhex jiro ninkii arrintii noocaas ahayd ee dadkii ku dhintayba layska daayey oo hader laga dhigay dhiigooda oon laysu kisaasin ninka soo nooleeya muxuu noqona dhaalim bau noqona nacam waana kaas midka hadda xadiidku uu ka hadlaya nacam marka dagaallo waa hore dhacan soo celinaynaa iyo dagaallo waa hore dhacan ninka raadinayo waxaa weeyaan dadad waa dhaqan soomaali aada u fool oo jaahiliya weliba ku dhisan wa nacam ayb saddexdan arrinba midka hore dabcan anagu kuma dhex jirnaba laakiin labada dambe haddaan soomaalina waa u badanna ninkii nin raadsanayo ninkii wax ka dilay ninaan ahayn iyo nin caado wax waa hore dhacay soo nooleyn labadaas soomaalida waa ku badan tahay waan cabdillahi bni camr bn lcaas radia allahu canhuma ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam qaal alaa hooy ina diyata alkhaai khaaa diyadiisa shibhi lcamdi shibhu camdiga ah tafsiir uga dhig alaa ina diyata alkhaai ya shibhi camdi ah alaa hoy ina diyat alkhaba'i shibhi lcamdi maa wixii kaana ahaaday bisawdi maa kii weyan kaana maa kii weli kusii bayaani maa kii kaana ahaaday bisawdi jeedal iyo walcasaa i un laysku dhuftay iyo jeedal miatu min alibili waayo boqol geela minhaa arbacuuna ay kamid tahay minhaa waxaa kamid arbacuuna afartan fii buduunihaa awlaaduha ay ku jiraan akhrajahu abu daawuud wanasaa wasaxa ibnu xibbaana maxaa yeelay washibhi lcamdi inaynan ahayn waxaa kugu daliila maxaa lagu fasirayn ma kana bisawdi walcasa ma kana bisawdi walcasa maxaa waay marka ul dad isku garaaca iyo iyo jeedal laysku dhuftay qofka hadduu ku dhinto dilkiisa waa noocma shibhi camdi shibhi camdi khada saas ma aha aba shibhi camdi leana ficilkiisa waa camdi waa laakin qasadkiisa waa la socotaa soo maa masaxada lama fahmi ayb alaa ma kaana bisawdi waalcasa waaye miatu min alibili waaye boqol neef geed minha arbacuuna fi butuuniha awlaaduha ayb marka diyada camdiga waxaa la rabaa afartan riman inay ku jirto afartan markaa riman inay ku jirto wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal haadihi tan iyo wahaadihi midaani sawaan waa isku hal yacni alkhinsara buu ujeedaa faryarada iyo alibhaama iyo suulka rawaahu lbukhaariy bukhaari faryarta iyo suulka isku hal tiiba taban soma garani la dhihi maayo suulka waa ka muhiimsan yahay faryarta waa ka muhiimsan yahay ma la dhahayo saas fariirada iyo suulka waa laysku xisaabaa toban iyo toban mid waa isku hal isku jiwo waliabid marka waxaa laga qaadana dabcan xadiidka inaan sharcigu inuusan caqli sharcigu inaan caqli iyo aan loo fiirinayne wixii soo aroora inuu yahay sharciga adaada caqli ahaan maxaad isdhehelahay faryartan iyo suulkan shaqada tee ku badan suulka suulka aada ugu muhiimsan maca dalika laakiin diyada isku hal wali abi daawuuda watirmidiy alasaabicu sawaaun asaabicdu waa isku mid wlsnaanu saas soo maa sawaaun ilkuun waa isku mid athaniyatu haniyada eliga iyo wadirsu gowska sawaaun isxaal ayb kana waa saxeix tirmidi laakiinse lafdigan kuma aanu werinin ayb marka ilkaha marka lagu leeyahay iyaduna waa waa khamsun min alibil soo lama dhehen eligii waa khamsun min walibni xibbaana diyat asaabici faraha diyadooda alyadayni iyo rijlayni gacmaha iyo lugaha sabaa isqaal casharatun toban oo min alibili geel ah likulli isbacin far kasta wacan camri bni shucaybin can abihi can jadihi rafacahu qaal man tadababa qofkii dhakhtar iska yeelo man tadababa yani man jacala nafsahu dabiiban walam yakun aananna ahaanin huwa isagu macruufan kun lagu yaqaano dabi daaweynta ayb faasaaba nafsan walam yakun bidibi macruufan ayb walam yakun aanana ahayn huwa isagu macruufan ku lagu yaqaano biibi fa markaa asiibo nafsan naf macnaa naf dilo iyo famaa duuna wax naf ka hooseeya naf ka yar naf ka hooseeya xubin bu talfiye maala huwa isagu daaminun weeyaan ku damaano qaadaayo waa damaanayaan akrajahu daara qطniy صaxahu xaakim wahuwa cinda abi daawuud wالnasaa-iy wagayrihima ilaa ana man arsalahu lakin cidii irsaalisa aqwaa wuu ka xoog badan yahay miman wasalahu kii wasliye yani waxuu ka wadaa mursal ahaan ayuu ku xoog badan yahay xadiidkana marka dacfi baa ku sugan cilada ou xaafidku sheegay darteed daara qطni iyo bayhaqina way daciifiyeen xadiidka marka mursalnimo ku cilaysa laakin qawaacidda sharciga xadiidkan dabcan waa u markaati kacaysaa qawaacidda sharcigu way u markhaati kacaysaa ninkii isagoon dibi lagu aqoonin wax daaweeye ee markaas qofkii inuu tacaddi ku sameeyey la arkay ee naf sidaas ku gooyey waxaa weyaan marka waa daamin hadduu xubin talsiyana waa daamin ayb taasna marka de xukuumadday u taalla dadka marka xukuumadda ama dawladda markaas jirto waxaa la rabaa inay marka ay koontaroosho dadka dadka daaweynayo oo meelaha furanayo inay iyagu marka control ku samayso maxaa dadka qaarna diintooda celinayso qaarkoodna de waxaa weyaan diintooda diin m maalehba markaasay marka de diin haddaanay celinaynin waa inay ka cabsadaan sharci qaanuun inay ka cabsadaan sharci macnaha cuquubo inay ka cabsadaan ujeeda cuquubo haddaan marka cuquubo laga cabsadaa jirin sharci laysku dhowraana qofku aanu iimaan lahayn hadda sidaan hadda dalkan ka taalo kale imaanaysa qaarna marka waxbay iska daaweynayaan ma yaqaanaan daday dilayaan cidna inaysan kula xisaabtamaynin ogyihiin allahuma hadda ninkii ay dileen hadduu yahay qof oo xoog badan oo ay ka cabsanayo waa laga yaabaa markaas inuu hadda waxgalgalo nacam kuwo kalena meel geeda iyay furteen nacam ayb ayagoon aqoonin geedaha sida wax loogu daaweyn daday geeda suna siinaya inay dhintaana laga yaaba nacam iyaga laftirkooda marka waxaana dhan marka ilahay in laga cabsay ku imaan karaan haddii marka alla kacabsiya dadka qaarkood in allaha tacaala yazacu bisulaani maa laa yazacu bilqur'aan aarku sidau ahaa ilaahay sulaanku wuxuu ku celiyaa sulaanka sababtiisa wuxuu ku celiyaa alle wax qur'aanka uusan ku celinin dad badan suldaankay ka cabsanayan soma qur-aankii ma celinayo dad badan lidaalika ayaa ummad marka inay madax yeelato xukuumad ay leedahay sharciga la oogo waajib ay utahay naam oysan sunno u ahayn lidaalika marka sharcigun aadu arrintaas dadku ugu tirtirsiiya dadaa wanaag waxay u arkaan marka lix iyo toban sano oo xukuumad la-aan lagu jiro waa la raaxaystay kuleeya xaggee laga raaxaysa laga raaxaysma sababta waxaa weyaan inaan la raaxaysan waxaa laga yaabaa sawd inuu fiirinaayo dawlad beri jiri jirto jaa-ir ahayd waxyaaba ay samey jirtay ayaa hadda laga raaxaystay laakiin meeqo waxyaabooday samey jirtay dawladdaas yaa maanta markii la waayo nufuus badan ay u baaba-e taas darteed ma uunan qiyaasin marka ilaha in laga cabsadaa weyan marka naam ayb sharciga iyo caqliga labadaba waxay marka sharcan wa caqlanba waxaa marka la og yahay ummad meel wada degan oo danahooda isku xiran yahay nidaam la-aan iyo maamul la-aan inaysan noolaa karin saa darteed marka waxa ugu horeeyo oo asxaabta markii nebiga ou dhintay waxay ku dadaaleen horta inay boos booski nebiga ile dadkii imaamna waa u ahay nebina waa u ahay nebi hadda looma noqon karo kadib ile nebiga waa dhintay laakiin imaamnimadiis inay buuxiyaan isku dayeen si aysan masaalix badan u cadilmin unan u cadilmin wax tiro badan aanay u cailmin lialika abubakar waatay hore ka keeneen fiiri marka asxaabta rasuulka saddex iyo labaatan sano nabiga la joogay saddex iyo labaatan kaas sano ka hor asxaabta rasuulka maxay u badnaayeen dad waxay isaga badnaayeen mushrikiinay ahaa jireen oo jaahiliye ku nool jaahiliyaduna dawlad maba aqoonin saddex iyo labaatan sano iyo ka yar ayay diinta markay fahmeen waxay ogaadeen maamulka ahmiyadda oo leeyahay maamulka ahmiyadda oo leeyahay islaamku marka waxaa wey wax badan baa lagu bartaa islaamka ilbaxnimada lagu sheegana qofka inuu islaamka fahmo midki islaamka fahmo waa gara karaan xadiidku marka inkasta uu daciif yahay qawaacidda sharciga yaa u markhaati kacaysa marka xukuumadda marka hadday iyadu waraaqo bixiso oo ay dadka yani intay imtixaan ka qaada tijaabiso warqad ay siiso qofkii markaas ahal u ah ee marka dhakhtarku xadiidka waxaa laga qaadanaa oo kale ninkii asagoo dhakhtar saxa ah ay wax ku hallaadaan marka isagoo wax daaweynaayo dadaalayo aan ka bixin marka xadgudub iyo tacaddi aan samaynin korkiisa uu qofkii ku dhinto inaan loo qabsanaynin ilaa ilaa adaa disho la dhihi maayo haduu qofku caafimaadi lahayba ba waa rabi lahay soo taana marka inay sidaas anhu isla cmr bni shucayb an abihi an jaddi an nabiya sal lahu alay ali waslam qaal fi lmawaadixi mawaadixdu hamsun shan waay hamsun shan oo min alibili geel ah rawahu axmed alarbaca hadda mawduxada waa sheegay hadda ka horan waa nabarka lafta ee banaanka kusoo baxay wazaada axmedu axmed wuxuu ku daray walasaabicu sawaaun faru waa isku hal kulluhuna dhammaantood cashrun waa cashrun ashru min alibili saxaaba bnu khuseymata wabnu ljaruud waa xadiid xasan wacanhu qaala qaala rasul lah sal slam caqlu ahli dimati ahlu dimada diyadooda nisfu caqli lmuslimiina muslimiinta diyadooda nuskeed waaye rawaahu axmed wlarbaca waa xadiid xasan walafdu abi daawud diyat lmucaahidi mucaahidka diyadiisu kan muslimiinta heshiiska la galay nisfu diyati lxuri xor diyadiisa nuskeed gaalka marka dimi iyo mucaahid ama mustaman madaarabka ku dar xarbiga asaga dhiiggiisa waa banaan yahay taas ma ogtahay xarbi ka hadal male diy male asaga dhamaan dhulmiga laakiin ama eh, mucaahidka haddii nin muslima oo kas dila nin dhimi mucaahida diyadiisu marka waxay noqonaysaa nisfu diyati muslim muslimka diyadiisa waa boqol soo maa konton aa la siinaa konton yaa la siinaya marka maxaa yeel gaal iyo muslim ada marka nuqsaanta xaggee uga imaanaya kufriga nuqsaanta kufriga uga imaanaysa soo ma garan kufriga marka nuqsaan badan uu leeyahay gaalka lama dhaxlaayo muslim ma dhaxlaayo eh, qof muslima saga ma dhaxlaayo hadii eh, la dilo qof muslima uu dilo qof muslima gaal looma dilo eh, waxaas dhan waa wada nuqsaan kuwada jirto gaal allah subxaana wa tacala marka gaalka naaqis uu ka dhigay qof mumina qof muslim islaamnimo sheeganaya gaalka inuu kamil ka dhiga mahal ninoo gaala oo la dilo dartiis in boqol muslima loo laayo wax aad u foolxun adduunka wax zamankan ka socda oo dad islaam sheeganaya weliba ay samaynayan adha amaru min dalikan waxaa ka daranba taas oo kasii daran dal dhan iyo dad dhan in eber inta laga dhigo dalkiina gaalada ay qabsato dadkiina dad la adoonsana mid la dilo iyo mid xabsi lagu fara xumeeyo dadki in laga dhigo oo qof muslim sheeganaan uu soo hogaaminayo gaalkaas la abadan kaas muslim ma aha ninka dalka islaamka gaal intuu kusoo hogaamiyo keeno dhulkiina adiga qaado maamul wax yar un aniga isii dhulkiina adiga maamul saartan muslimiinta ka yeel yani mudaaharada intaas gaartay intaas la eg iyo iimaan say isula meel gelayaan wax aada loo leeyahay kufri sariic maxaa yeele qofka noocaas de kelmadan laa ilaha illa allahu wax ay ugu fadhiso male ilaa hadday ugu fadhiso nin kelmadii laa ilah illa ku dhawaaqaayo bal laa ilaha illahu looga dhawaaqo inuu gaal gacanta u mala afghanistan saas gacanta loogu geliyey ciraaqa niman gacanta ay ugu geliyeen kanay rabaan inay dad gacanta saas ugu geliyaan way u bisabisoonaan aad u boombooninayan gaalkii hasaas yiri gaalkii kanuu yiri ayay leeyihin marka waxay rabaan gaalku hadduu yiraahdo ayaguna marka inay yiraahdaan haye annagaa daliil kuu noqonayna dalka kusii tusayn xoogaa nafsi kufaar waay ku asnaa maaayl dhulka maxaa laga qaban hada ilaahay lagu caabuday dhulkan yaan alla lagu caabudin gaal ha qaato muslimiinta hala laayo iyo wax la fara xumeeyo oo xabsi la geliya halaga dhigo yani qofkaasi iimaanka iyo tawxiidka ku harsan waa maxay tawxiidka mu xabka looga dhawaaqo keliya marar badanna waa ka hadalna qofka asagoo qiraayo kalimatu shahaadatin soo afka ka qiraayo haddana inuu gaal ahaa kara arintaas culamada ma isku khilaafsana sida qofkii qiraan shahaadateynka inuu dana gaal noqon karo siyaao dhan uu ku ahaa karo waxa socdo marka dadka isku tababarayaan wax aada loola yaabay gaalku marka diyadiisa waa nisfu caqli lmuslimiin mucaahid ama dimi ahaa midkau doona ha ahaay weliba hadii dadiyada dadka qaadanayo ay yihiin dad muslimiinta cadow ku ah markaas ninkan dhimiga dadkiisu hadday yihiin dad markaas cadaawo muslimiinta kala dhexayso wax diyaa gacanta loo gelin maaha dagaalka inta maal la siiya adiga igula soo duul cadli maaha fa taxriiru raqabati mumina luqun baa la xereyna markaas fain kaana min qawmin caduwin lakum wahuwa muminun fa taxriiru raqabati mumina hadduu qofku mumin yahay la dilay dadka dhiiggii salena markaas ay yihiin dad cadow ah oo muminiin aan ahayn markaas diyo male luqun unba qofka oo furana fain kaana min qawmin caduwin lakum wa huwa muminun fataxriiru raqabati markaas la jirayso ila diyada yaa nin cadow carbi amaa diyo la siina siin maayo walinasaa caqlu lmar'ati haweenta diyadeeda mislu caqli rajuli ninka diyadiisa kale wata xataa yabluqa hulusa ilaa hulus laga gaaro min diyatiha diyadeeda haweenta diyadeeda saddex meeloodoo meel wixii ka yar minay lamid tahay mar haddii diyadeedi iyada saddex meeloodoo meel lasoo gaaro la dhaafo markaas nisfu diyati rajula saas xadiikan waxa uleeya wasaxaaxo ibnu khuseyma xadiidkaas waa daciif min mudaliskaa ku jiro can can waana can buuna ku weriyey ayb xataa yabluga thulutha min diyati xata haweenta konton waa diyadeeda konton marka aada saddex u qaybiso konton marka aad yani aad eh, saddex u qaybiso waa toban iyo dhowr waa toban iyo dhowr sooma marka haddii konton haweenta diyadeeda waa konton saddex meeloodoo meel wixii ka yar ninkay lamid tahay markaas masalan maxaa ka yaraa karaan ilig diyadiis iliga diyadiis meeqo shan sooma shan waa ka yar tahay thuluthu diyati lmara ma ogta thulutkiyaa badan markaas la dhihi maayo labai baraa la siinaa dhihi maayo shanteeda waa la siinaa soma garan laakiin haddii lasoo gaaro iyada diyadeeda saddex meelood oo meel hadday diyadu ka badan tahay markaas nisu geeti rajula ah wax lagu siina xadiiku waa daciif wacanhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama caqlu shibhi lcamdi shibhulcamdiga diyadiisu muqalladun kula adkeeye waay mitlu caqli lcamdi oo kale waay oo soo marna walaa yuqtalu saaxibuhu lama dilo wadalika kaagaasina an yanzuwa shayaanu shayaanka inuu fasaadiyo dadkii dhexdooda isku dira fayakunu marka waxaa ahaanaya dimaun fayakunu dimaaun dhiyeed baynanaa dadka dhexdooday ahaanaysaa fii ayri bakiinatin cuqdad la-aan walaa xamli silaaxin iyo hub xambaarid la-aan iyadoon hub weyn laysku xambaarin shaydaana intuu isku diray garaaxan is ulaynayaan oo jeedal iyo ul isla dhacayan iyadoon cuqdadna laysku qabin markaas hubna hub laysku dilana warmo iyo xabado iyo aan laysku soo qaadanin kaasaa marka wuxuu yahay shibu camdiga kaas akrajahu daara quniyu wadacafahu waa xasan xadiidkan uruquu ku yimi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qatala rajulun nin baa wuxuu dilay rajulan nin calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii nabiga fajacala nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu yeelay diyatahu diyadiisa itnay cashara alfan ayuu yeelay labayo toban kun rawahu arbacatu warajaxa nasaa-iy abu xaatim irsaalahu iyay rajaxeen taas marka waxa weyan oo ibn abi xaatim ayaa aabihiis wuxuu ka wariyay inuu yihi almursal asaxu xadiidkan mursalkiisa saxeexa nacam in xadiidkan mursalnimo lagu cileeyaana sawaab ah saasuna abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu xasm iyo cabdulxaq ishbili saasay xadiidkan ku cileeyeen marka xadiidku waa mucal waa cilaysan yahay ciladiisana waxay tahay mursalnimada maxaa yl mursalku min aqsaami daciif uu kamid yihi an abi rimtata labayo tobankan kuna waa daraahim sheega waan abi rimtaa qaala ataytu nabiya sal lahu alayh ali slam an u imid wlxaal maci aniga macaygan ibnii wiilkayga uu ila jiro faqaala wuxuu yihi man haada kan waa kuma qultu waxaan ihi ibnii wiilkayga waaye ashhadu bihi waan ku markaati kacaya qaala wuxuu yihi marka amaa inahu isagu uu ka yaabay sida u jecel yahay iyo sida uu yani cunugiisa u u sheeganayo marna uuna isaga fogeyneyni dana uu kuwen yahay agtiisa marku ka yaabay buu wuxuu yihi amaa inahu isagu laa yejnii calayka laa yajnii janaayo ma xambaaro caleyka adiga korkaaga walaa tajnii adigana janaayo ma qaadayso caleyhi korkiisa asna janaayo kaama qaado jinaayo yani jinaayo adiga aada gashay isaga looma saarayo so asaga oo galana adiga laguma saarayo isla isdhal haddaad doontaan idinku laa yajni calayka adig korkaaga yani janaayo kuma soo jiido walaa tajni caleyh adigana isaga korkiisa janaayo mmaku kusoo jiidaysid janaayaad adigu gashay isaga loo qabsan maayo ka isaga ogolaa adiga lagu qabsan maayo baabu dacwa dami waalqasaamati dhiiggii sheegashadiisa dadku inay dhiig isku sheegtaan hebel baa qofiga dilay iyo salamada iyo walkasaamati wa dacwa alkasaamati kasaamada dacwadeeda qasaamada soomaalida dhaarmowday ahaa waana konton dhaarood konton dhaarood sida xadiiska uu ku imaan doono y daab mal waa saxiix xadiidkan aayadda walaa tazir walaa tazir waasirata wazir akhra qasaamada marka iyada waxaa la yidhaahdaa qofku inuu dadku yani qof ayaa la dilaa meydkiis ayaa waxaa lagu dhex arkay xaafad meel meeshaan lagu dhex arkayna waxa weeyaan dad isaga markaas aano iyo cadaawadii ay ka dhexaysa ayb waxaa loo maleeyaa marka inay iyagu dileen mana lagu hubo hadda iyagoo dilaayo lama arag nacam taas markaas ayaa waxaa lagu kala saarayaa in qofku qolada marka wax laga dilay hadday daw dacwooto oo ay dhahdo anaga dadkaan xaafadan degan ayaa waxay naga ama reer hebel oo meeshaan degan ayaa ninkeeni dilay day dhahaan waxaa la leeyahay saas miya ahaa dhaarta konton nin oo idinka idin kamida ha soo baxdo ha dhaarato dhiiggiina waa qaadanaysaan markaas qolada kale marka hadday kuwan konton dhaarood ay maraan kuwii marka lagu dhex arkay meydka waxaa la rabaa marka inay iyagu diyo dhiibaan iyaa ku waajibaysa laakiin waa inuu jiro wax la yidhaha laws waxa la yidhaha laws laws inuu jiro laws waxaa la yidhahdaa qariino wa qariino yani iyo tuhum keeni karo qoladaan la dacweysanayo inay ninkaan dileen tuhum keeni karo inuu jiro masalan laba qolaa dad iska dildileen oo lagu ogaa laba qolni dad iska dildileen qolo marka nin kamida ayaa ayaa qoladii kale xaafadeeda asagoo meyda laga dhexhelay lawsaa jira sooma laws qariinaa jirta sababto inay ayagu dileen waa laga yaabaa kuwaani marka dhiiggay qaadanayan konton nin ayaa soodaba dhaaranayo hadday diidaan inay iyagu dhaartaan oo ay nukuul ay sameeyaan oy baqaan dhaarta ay ka cabsadaan kuwii iyagu la dacweystay konton ninaa kasoo baxaysa dhaaray maraayaan inaynan dilin beriyayna noqonayan markii dhintayna baytulmaalka muslimiinta laga diye bixina muslimiinta baytulmaalkooda yaa laga diye bixina asa qof muslima dhiiggiisa meel cidlaama koraa waa meel u laga baxshaado jaahiliyada marka anaga haddaan ku dhex nool waxaad garanaya marka qofaa la dilay yaa dilay lama oga ama waaba la yaqaan ninkii dilay jidkaas mara waxa laga yaab la qisaasan ka jirin diyo lakala qaato sharciga aanan jirin maxaa diyada laftirkeeda haday sharci ku salaysan taha lakala baqi lahaa naam waxaan isaga dhex noolna marka jaahiliya noole jaahiliyada waxay ahaayeen weerar socdo dhac boob dil ay iska ahayd ilaa qaarkood ay dhaheen ninkii zuhayr ibn abi sulma wuxuu yii waman lam yajuz can xawdihi bisilaaxihi yurdami waman laa yadlim innaasa yudlami wuxuu yihi ninkaan darkiisa aan ku ilaashanin hubkiisa waa laga duminaa darku taas runtiisa waa la dhigi karaa ninkii aan xoolihiisa iyo darkiisa aan ilaashanin isaga waa laga duminayo naxariis ma tahay markaasu wuxuu yihi waman laa yadlim innaasa qofkaan dadka dulminina yudlami isagaa la dulminayo marka dadku waxa ay maraya dalkeena daas qaabkaasaa lagu socdaa yaa qofka hada iska qof miskiin oo iska degan oo dhiig muslin aan rabin oo wixii laga qaato haduu dhacso karana de ku dadaalayo inuu si nabada ku raadsa haduu ku waayan ilaahan qabaa ninka dhaho waa nin doqonaa laleeyaha jaahiliyada laftirkeeda waxay ku noolaay waa wixii nebiga u ka saaray way dadki dadki markaas berigaas jooga anaga anagoo muslimiina kudhex jirna qofka muslimkaa ah marka ma geli karaa jaahiliyada wau geli karaa laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacduhum riqaaba bacdin ha u laaban inuu yii nabiga qaark eh, eh, gaalnimo ha u noqonina qaarkiin qaarka kale ay dilayaan markaas isdilaysaan an sahli bni abi xasmata can rijaalin min kubaraai qawmihi waxaa laga wariyey rag marka wuxuu ka wariyey qoomkiisa dadkii ugu waaweynaa ah ana cabdllahi bna sahlin wamuxayisata bna mascuudin kharajaa way baxeen cabdulahi bn sahl iyo muxayisata bni mascuud adeeray ahaayeen kharajaa way baxeen ilaa khaybara bay u baxeen min jahdin abaar iyo mashaqo asaabahum iyaga asiiba darteed ayay khaybar u aadeen khaybar dhulbeereeda ahayd fautiya waa loo yimid muxayisatu muxayiso ayaa loo yimid faukbira waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna sahlin qad qutila in la dile ninkii cabdullahi bin sahl la socday in la dilay baa loo sheegay wadurixa laguna riday fii caynin il eh, meel ilana lagu tuuray faataa yahuuda yahuud ba u yimid marka faataa muxayisa yani muxayisa wuxuu uyimid yahuuda yahuud faqaala waxa uu yihi antum idinka wallahi baan ku dhaartay qataltumuuhu idinkaa dilay khaybarna ad yahuud baa deganid yahuudna colaad waa laga fishaa laws iyo qariino meesha waa taala qaaluu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaaranay maa qatalnaahu naga dilin fa aqbala waa soo qaabilay uu soo tegay huwa isaga iyo wa walaalkiis xuwayisatu iyo wa cabduraxmaan bnu sahlin muxayisahan iyo walaalkiis xuwayisa la yihah iyo cabdiraxmaan ibnu sahlo ninka la dilay la dhashay yaa soo baxeen fadahaba muxayisatu waxau doonay liyatakallama inuu hadlow doonay faqaala rasul lah sal l slam rasuulka waxau yihi kabir warweyneey ninka weyn u baneey ha hadlay ayb waxaa laga qaadanaa marka taqdiimul akaabiri qofka dadka waaweyn in la hormariyo oo hadalka iyo warka iyo garta iyo dadka waaweyn iyaga in lagu hormariyo ayb faqaala rasuullah kabir kabir oo laba jeri yuriidu wuxuu ujeedaa asina da'da ujeeda fatakalama xuwayisatu baa markaa hadlay uma takalama muxayisatu baa hadlay faqaala rasuulu lahi sala llahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi ima an yaduu inay diyeeyaan saaxibakum saaxibkiina inay diyadiisa bixiyaan wa imaa an yadanuu bixarbin ama ay dagaal ogeysiiyaan way nacam nabiga alayhi salatu sala marka hadalkooda maqlay oo sidan baa dhaxday la yiri laba un bay mid tahay inay diyo dhiibaan oo yahuudi ay ninkay dileen ka diyeeyaan amase inay dagaal na ogeysiiyaan xarbi inayna ogeysiiyaan nin annaga keenay dileen u dhaafi mayno imaa diyay keenayan imaa waxaa weya dagaalay ogeysiinayan fakataba ilayhi marka u qoray xaggooda fi dalika arrinkaas fakatabu iyagun waa soo qoreen inaa wallahi idaan ku dhaaranay maa qatalnaahum aanan dilin anaka saasay dhahay faqaala lixuwayisata xuwayiso marka wuxuu ku yidhi iyo muxayisata iyo cabdiraxmaan ibni sahl ayaa waxa uu ku yidhi labada saddexdoodaaba wuxuu ku dhahay ataxlifuuna war saddexdiina ma dhaaranaysaan watastaxiquuna markaas aad mudad aad mudanaysaan dama saaxibikum qofkiina saaxiibkiin diyadhiiggiisii ayaad mudanaysaan markaas saddexdiina dhaarta diyadii markaas waxaad qaadanaysaan saaxiibkiin diyadiis qaaluu waxay dhaheen laa maya anagu ma dhaaranayn sababtoo ah ma arkaynin dilka ciddii la baashirtay annagu ma aanan arkaynin qaala nebi wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama fataxlifu lakum yahuudu yahuud baa idiin dhaaranaysa marka hadda ayagii muddacaa caleyhim maadaama ay yihiin ayaga la dacweysanayo iyagaa idin dhaaranay qaaluu waxay dhahen laysuu muslimiina muslimiin maahan dhahen nimankaan dhaaranay u daahayeen